أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرس جيني صدح يا لغاتنا وحنك قاضي لغلي صدح يا صبا صفحة باب التأصيل ومعرفة أصل المسألة ومعرفة إن لقرته أصل المسألة أصل in la garto oo la soo saaro huwa ladii kii waya lagu magacaabo lada alfuqahaa fuqahada agtooda iyo walfaradiyiin culammada dhaxalkaba bita'siil ta'siilka lagu magacaabo weeye ay macrifatu asli masala wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah in la soo saaro oo la ogaado halka xoolaha laga qaybinaayo waa kay fuqahadu iyo culammada faradiyiintu ay u yaqaanaan bita'siil ay u yaqaanaan weeye ta'siilka waa dhisitaankii ay macrifatu asli masala asli masalaha oo la garto oo la ogaado wuxuu uu yahay ayaa la yidhaahdaa ogaalkaa iyo hawshaa lagu soo saaraayo iyo waxqabadkaa ee lagu soo dhiraandhirinaayo aslu masalaha ayaa la yidhaahdaa tacsiil ama dhisid baa la yidhahdaa wayuqsadu waxaa looga jeedaa bihi tacsiilka waxaa looga jeedaa alxusuul soo saarid ama helitaan la helo calaa aqali cadadin tirada ugu yar in la helo ee yumkinu ay suuragaltay istikhraaju in laga soo saaro sihaami kulli waaritin ruux kasta oo waarisa qorigiisii minhu tiradaa ugu yar in laga soo saaro ay suuragal kartay tahy biduuna kasrin jab la-aan wuxuu leeyahay sheekh caleyh raxmatullah wayuqsadu waxaa looga jeedaa bihi ta'siilka alxusuul helitaan la helaayo calaa aqali cadadin tiro ugu yar in la helo tirada ugu wada yar ee yumkin ay suuragal tahy istikhraaju in laga soo saaro sihaami kulli waarisin qof kasta oo waarito warasadan meydka dhexal joojinaya ka mida ah sihaamtii uu lahaa in looga soo saaro minhu tiradaa tira ay ka wada baxayaan dhammaan sihaanta dadka warasadii oo hadduu nis lahaa waariskan niski uu ka baxaayo hadduu rubc ahaa uu ka baxaayo haddii uu tumin ahaa uu ka baxaayo dadka ahlu faralkee meesha wada joogaa mid walba fararkiisu tira uu ka baxaayo jabla-aan ayaa looga jeedaa in la helo fa innahu laa yuqbalu lama oggola oo lama yeelaayo fii xalli almasaa'il alfardiya marka la furfuraayo ama laga shaqaynaayo masaa'ilka dhaxalka lama oggolaa ilaa cadadun saxaaxun tiro saxaaxa in la helo mooyaane lama ogola tiradaa jabku ku jiro uma baahnin fa innahu laa yuqbal lama ogola oo lama yeelaayo fii xalli almasaa'il alfardiya mooyaane wa min ajli an nacrifa inaynu garanno darteed asl masala asla masalaha inaynu garanno oo aynu ogaanno darteed nanduru waxaanu eegi doonnaa ila alwarasa dadka warasada ah awalan marka hore wuxuu leeyahy sheekhu jasaahu allahu khayra asl masale haddaad doonayso inaynu ogaano wuxuu yahay iyo halku ka dhismanaayo dadka warasadaa baynu eeganaa marka ugu horraysa wa min ajli an nacrifa asla masala asl masalaha inaynu garanno darteed nandura waxaanu eeganaa ilaa ilaalwaratha awala marka hore intanun baana mid u noqon karaan fa imaa an yakuuna inay yihiin kulluhum dhammaantood casabaatin ina casabo wadayiin dadka warasadahaa ama waa wada casabo waa dad cadal ru-uuskooda wax ku qaybsanaya aw kulluhum dhammaantood dawi furuud waa dad ehlu faralah oo faralun wax ku wada qaybsanaya faralun ayuu mid walba warigiisa ku qaadanaya aw amase yakuunuuna waxay noqonayaan mukhtalidiin qaar isku jira saddexdaa midunbay noqon karaan dadka warasadii imaa inay casabo soocayiin wa imaa yaynu hilfarar soocayiin iyo wa imaa inay isku jiraan aw yakuunuun mukhtalidiin wuxuu uga jeedaa sheekhu fiihim casabaatun wa fiihim asxaabu lfuruud macnihi sidaa wey fiihim casabaatun wa fiihim asxaabu furuud ama dad casaba ah ayaa meesha jooga iyo dad asxaabulfuruuda baa jooga intaa mid unbay noqoneen sidaa markaynu dadkii warasada ahayd u ogaano ayaynu dabeetana soo saaranaa aslmusaliin halkaasaynu waddadaasaynu halkaa ka qabsanaynaa alqismu alawal qaybta hore dadka warasadihi waxaanu idhi imaa inay yihiin dad casabaa idaa kaanuu hadday yihiin kulluhum dhammaantood casabaad haddii dad casabaa wada yihiin dhammaantood dadkan meydka dhexal joojinayaa kaana aslu masala aslu masaluhu wuxuu noqonayaa min cadadi ru'uusihim tirada madaxyadooda ayuunbuu noqonaya tirada madaxyadooda ayuunbuu noqonaya idaa kaanuu haddii ay yihiin dukuuran faqad waa hadday rag sooca yihiin kamaa idaa maata tusaaluu bixiya sheekhi oo wuxuu yidhi tusaale ahaan ruux baa dhintay can khamsin baniin shan wiiluu dhalay buu ka dhintay falmasala masalada min khamsatin shan baa laga dhisayaa asla masaluhu shan buu noqonayaa xoolii shan meelood baa loo qaybinayaa leanna cada ru-uuskooda ayaa dee shan qor ruux ah waana casabadeen aw ambase maanta waxaa dhintay ruux kale oo tusaale kale wuxuu ka tegey can casharati ikhwa toban ikhwaa buu ka tegey ashiqo weliba ah falmasalatu min cashara toban baa laga dhisaya waa cashara ikhwa tobankaas maa laga dhisaya cadad ru-uuskooda wahaakada sidaa un uga tusaale qaado u wad in kaanuu hadday yihiin dukuuran lab haddii ay yihiin iyo wa inaasan iyo dhadig rag iyo dumarba weeyaan xasabnaa waxaan xisaabinaynaa addakara labkii biri asayni laba madax baynu u xisaabinayna dadkii casamada ahaa ayaa maanta rag iyo dumar wada socdo ah xasabna dakar labkii waxaynu ka xisaabinaynaa biri'asayni laba madax walunthaa tiidha digaydna biri'si waaxidi madax keliya biictibaari inakoo u ictibaarinanoo ka dhiganaa anna lidakari labkii inuu leeyahay midlu xadil unsayeyni laba dhadigah dheefka ay dheefta ay qaataan ayuu leeyahy wa kaanat ilmasalatu masaladu waxay ahaanaysaa mid laga dhisaayo min cadadi ru'uus tirada madaxyadooda aydan mar labaad sidii raggiioo sooc ahaaba aynu madaxooda uga dhisanay ayaa markii raggiiyo dumarkan ay wada joogaane casabana ay yihiin iyana waxaa looga dhisaya cadadi ru'uuskooda inakoo ninkii xisaabinana laba madax gabadhiina madax keliya biictibaari inakoo ka dhigana ana lidakari labki inuu leey mitl xaddi وكانت المسألة وحي هانا سو لغا دسيا من عدد الرؤوس أيضا مثاله تسالي سكنا وحوية روح بعد انتي شخص وحكتك عن ابنين لبويلو للي إياه صد حبلوضو للي كانت المسألة مسألة وحا لغا دسيا من من سبعة تضبع يا لغا دسيا وايو لمضى إنان إنا والبلاو مدح حسابي وعفر مدح saddexda habloodna saddexdoodaa madax u daa afar iyo saddex madax isugeed toddobadaa madax weeye kaanat ilmasala min sabca toddoba saasaa looga dhisaya xorii toddoba meelood un qaybiyood afar meelood labada inan sii midba laba ha qaatee saddexda kalena saddexda hablood u kala tuur walow maanta hadduu dhintoo tusaale kale can khamsi banaatin shan dumar maantana ka tegu dhalay iyo wa halaas baniin saddex inaanu dhalay intaasu ka tegay kaanat ilmasala masaladu waxay ahaanaysaa min ixdaa cashar koob iyo toban mid laga dhisa bay noqonaysaa koob iyo toban baa laga dhisayaa sida looga dhisayaana waxa weeyaan shanta hablood shantooda u daa saddexda inan midba laba madax xisaabi lix madax weeye lix iyo shan isu koob iyo tobankaa madaxa xoole laga dhisayaa lix saddexda inan baale ninba wuxuu qaadanayaa qeybtiisa shantii kalena shanta hablood kala siin tusaale kale walow maata hadduu ka tago oo uu dhintay ruux can sabci akhawaatin toddoba hablood oo shaqiiqaada waa casharati ikhwa iyo toban inan oo ashiqa ah kaanat ilmasala masaladu waxay ahaanaysaa iyana min sabca wa cishiriin toddobiyo labaatan baa laga dhisaya shantii hablood waa toddoba madax toddobadii hablood cafwan waa toddoba madax waay tobankii inanna ina walba waa laba madax labaatan madax weeye toddobadii madaxa hablaha iyo labaatankii madaxaynu inamada ka dhignay toddobiyo labaatankaasa xoole loo qaybinaya labaatan madax waxaa qaadanaya ama labaatan qaybood tobanka inan toddobada meeloodna todobada hablood alqismu athaani qaybtii labaad wa in kaanuu haddii yahiin kulluhum dhammaantood dadkan warasada ahi dawi furuud dad ehlu farala hadday wada yihiin bal waa eegayo fa in kaana fi lmasala masalada hadduu ku jiro fardun waaxidun faral keliya haddii uu ku jiro hal faral oo keliya ku jira kaana aslu masala aslu masaluhu wuxuu noqonayaa min makhraji hooseeyaha makhrajkaa bimacnaa waa maqaam oo hooseeyuhu min makhraji alfardi almadkuur hooseeyaha faralka la sheego ayuumuu noqonayaa faralka laguu sheegee lagu siiyo wuxuu doonaba ha noqdee faralkaa hooseeyihiisa ayumaa aslu masala laga dhisaya oo tusaalehaan waxaa lagu idhi ruux baa dhinto wuxuu ka tegey ikhwali uma ikhwali uma masay lahaayeen hulus bay lahaayeen fa thulusu thuluskii weeyaan maanta ehlufaralkii madkuurkaha la sheegay maxaa laga dhisayaa hooseyihiisa uun min halaasa saddexun baa laga dhisaya saddexun baa laga dhisaya haddii rubuc la sheegana wa rubuc rubuc haddii laguu sheegana rubucuna min arbaca afar unbaa laga dhisaya wasudus haddii sudus laguu sheegana mise town ka dhis faralkaa lagu siiyay hooseeyihiisa ayuumasali ka dhisas wa thumun thumunkiina min hamaaniya ka dhis wahaakadaa saawe ay wahaakadaa saasuu yakuunu ahaanaya aslu masalu saasuu ahaanaya huwa maqaamu lkasri hooseeyaha jabka ama jajabka addaalli ku tusinaaya calaa fardi faralkiisa ku tusinaya wahaakadaa sidaa aan tusaalaha kugu siiyey ayuu noqonayaa aslu masalo ayuu noqonayaa huwa isaguba maqaamulkasri hooseeyaha jabka addaali ku tusinaaya calaa fardihi faralkiisa ku tusinaaya oo markaan leena rubuc ruuxaas rubuc buu faralkiisu yahay rubuc waa jab waaxid calaa arbaca weeyana waa waa jajab waaxid calaa arbaca waaxidkaasaa maanta jabkiiya arbacahana waa maqaamkiiya marka ruuxaas xoolii afar meelood loo qaybiye jab buu qaatay jabka hooseeyihiisa ayuunbaa noqonaya aslulmasaliin wain kaana hadduu ya fi lmasala masalada hadduu yahay akthara min fardi waaxid faral qura wax ka badan hadduu yahayna kaas wuxuu ahaa faral kaliya ku jiray haduu faral qulay wax ka badan uu yahay maanta fa inna asla masala asla masaluhu wuxuu noqonayaa yacnii masaa'ilkii lagu siiye dhaxalka ahaa ayaa waxa ku jira dhowr faral laba saddex afar ayaa ku jira wain kaana haddii filmasala masalada hadduu ku jira agara wax ka badan min fardi waaxida faral wax ka badan fa ina asla almasala asla masaluhu huwa wuxuu noqonayaa oo uu yahay mudaacaf almushtarak bayna almaqaamaat afkii xisaabtu ku hadlay fa ina alasla masaluhu wuxuu noqonayaa huwa isagu almudaacaf almushtarak dhufsanaa ugu yaraha ay wadaagaan mudaacaf almushtarak waa dhufsanaha ay wadaagaan isagaa la wadaagayaa bayna almaqaamaatkaana wadaagaya hooseeyayaasha faralyadaa lagu siiyo hooseeyayaashoodu dhufsanaha ay wadaagaan ayaa asli masali inoo noqonaya hoose hooseeyayaashaasu mutaba mutamaathila mutamaathil ha noqdaan aw mutadaakhila aw mutabaayina kay doonaanba ha noqdaan kii la arkaba wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah masaladii lagu siiyey ayaa dhowr faral baa ku jira asla masalihiina waxaynu doonaynaa inaynu soo saarno sidaynu u soo saarano faralyada hooseeyayaashooda eeg een hooseeyayaashaasu amba ha noqdaan qaar mutamaasil ah oo isku mid a ah, oo tamaasul ka dhexeeyo ama qaar tadaakhul ka dhexeeyo ama qaar mutabaayina oon waxbaba ka dhexayn ha noqdaane hooseeyayaashaa dhufsana ugu yaraha ay wadaagaan mudaacaf almushtaraku alasqar baa la yidhahdaa asqar baa badanaa la raacayaa mudaacaf almushtarak alasqar ama qaasib almushtarak alasqarna waa la yidhahdaa mudaacaf albasiidna waa la yidhahdaa mudaacaf albasiid intaan xasuusanahay markaa cilmiga xisaabta la joogo mudaacaf almushtaraga waxaa lagu soo saaraa ilaa afar dariiqo marka ta dhaxalka laga tago waay oo waxaanu leenahy maqaamaadkii ama baa maanta ah tusaale ahaan waa sita iyo sita waxaa ku jira laba sidus baa masaladii ku jira labadaa sidus hooseeyayaashoodu waa maxay waa sita iyo sita sita iyo sita waa maxay waa mutamaaila tamaaul baa ka dhexeeya mar hadduu tamaaul ka dhexeeyo miduun qaado midkaa aynu qaadanaa aslulmasalihii inoo noqonaya waana dhufsane ugu yarihii ay wadaagayeen sita iyo sita sita iyo sita dhufsane ugu yarahooda waa sita un haddii ay yihiin mutadaakhila maqaamaadku hadday yihiin qaar isku guda jira tusaale ahaan waa afar iyo siddeed oo kale aslu masaluhu wuxuu noqonayaa thamaaniya siddeed buu inoo noqonaya waayo afar iyo sideed dhuf ugu yaraha ay wadaagaan waa waxa weeyaan sideed haddii maqaamaadka yihiin qaar mutabaayin oo kala duwan waa arbaca iyo talaata oo kale asla masaluhu wuxuu noqonayaa labiyo tobanuun afar iyo saddexun baa la isku dhufanaya ilan tabaayin baa ka dhexeeya si kale haddaynu nidhaahno afar iyo saddex dhufsana ugu yaraha ay wadaagaan waa labiyo tobanuun waa labiya toban marka xagga cilmiga xisaabta la joogo marka saasuu sheekuu leeyey aleyh raxmatullah fa ina asla almasala asla masaluhu huwa waxa weeyaan almudaacaf almusharak waa dhufsanaha ay wadaagaan bayna almaqaamaadku ay wadaagaan mushtarik maha waa mushtarak isagaa la wadaagaya dhufsanaha laftiisaa la wadaagaya oo imika sitadaa iyo tamaaniyahan soo saaray dee waxa wadaaga sitadaa hore laba sito tamaaniyahanna afar iyo sideed baa wadaagay labiyo tobankana afar iyo saddex baa wadaagay oo sidaa bimacnaa waqad wadaca culamaau lmiiraad waqad wadaca waxay dejiyeen culamaau lmiiraat culammada dhaxalku qaacidatan sahla qaacido fudud mubasada oo la fudaydiyey yastadiicu oo uu awood ugu helaya biha iyadaa shakhsu shaksigu macrifata inuu ku garto asli masalada inuu ku garto duuna canaayin aw tacabin duuna canaa isagoon ku dhibtoonahay aw tacab wax daali aanu ka soo gaadhayn wuxuu leeyahy sheekhu waqad wadaca culamaau lmiilaad culammada dhexalku waxay dejiyeen haddaba qaacida sahla qaacido yar oo fudud oo la fudaydiyey oo yastadiicu uu ku awoodo bihaa iyada qaacidada awgeed ashaksu shaksigu uu ku awoodo macrifata inuu ku garto asli masala inuu ku garto si dhib yar markuu saa u eega ku soo saarayo waaye duuna canaa aw tacab wadaalika kaasuna waxa weeyaan bixasri lfuruud furuuddii inaynu ku koobno fi nawcayn laba nooco maynu isugu keenayna furuuddii aynu soo marnay almuqadara fi kitaab illaahi ayaynu isugu keenaynaa un laba nooc bixasli furuudi fi nawceyn wahiya ka taali maalmi hore waynu yar dul marnay laba nooc baynu kala jebinaynaa annooc alawal waxa weeyaan annisfu alrubcu iyo athumun oo xisaab ahaana loo qorayo sidaa midigta waaxid calaa itniin waaxid calaa arbaca waaxid calaa tamaaniya sana loo qorayo waa noocii koobaad baynu xisaabinana nooca koobaadna waxaynu hore u tilmaanay niskaa ugu weyn rubacaa ku xiga sumunkaa ugu wada yar nooca labaadna waxa weeyaan athuluthaan athulus assudus weeye iyaguna sidaa weyn xisaab ahaanna waxaa loo qorayaa اتنين على تلاتة واحد على تلاتة واحد على ستة ayaa loo qoraya iyaguna siday u kala weyn yihin waxa weeye itiniin cala talaata ayaa u weyn thuluskaa ku xigaa suduskaa ugu wada yar fa idaa kaanat ilfuruudu haddaba hadday ti furuudu min nawci alawal nooca hore haddii ay ka soo jeedo faqad oo keliya nooca hore haddii ka timid fa aslu masala aslu masaluhu huwa waxa weeyaan akbaru maqaamin waa hooseeyaha ugu weyne fiiha ku jira fa idaa kaana fi lmasala haddaba aan tusaale ku siiye hadduu masalada ku jiro nis iyo rubuc baa ku wada jira nis iyo rubuc waa laba faral maqaamaadkoodu waa maxay ama makhrajkoodu makhaarijtoodu waxa weeyaan midna waa laba midna waa afar laba iyo afar tadaakhul baa ka dhexeeya mar hadduu tadaakhul ka dhexeeyo afartaynu qaadanayno ama waxaan leeyahy labiyo afar dhufsane ugu yarahay wadaagaan waa arbaca falmasalatu min arbaca afar umaa laga dhisaya leanna maxaa yeelay maqaama nis maqaamka nisku alsniin waa laba daakhilun oo ku guda jira fi arbaca wain kaana hadduu yahay filmasala masalada hadduu yahay waa tusaale kale saddexdaba waa ku kulmeen waynakii nidhi rubuc iyo toban meesha kuma kulmi karaan laakiin wuxuu ujeedaa uun maxay eh, miitaal mujarada oo cinda alxisaab unbuu ujeedaa uun xisaab ahaan buu ujeedaa aw amase waxaa ku kulmay rubuc iyo thumun falmasala masaladu min amaaniya sideed baa laga dhisayaa rubuc iyo thumunna weligoodba ma kulmi karaan baynu gebi ahaanba ma kulmi karaan laakiin xisaabahaanuun buu ula jeedaa waa in intaa la fahmaa wa in kaanad haddii ay tay fi lmasala masalada hadduu yahayna hulus iyo sudus baa ah aw ambase hulusaan iyo sudus baa ah falmasalatu min sita un weeyaan iyaduna waayo lianna maxaa yeelay athalaasa saddexdu daakhilatun fi sita sitaday ku guda jirtaa hadday hulus iyo hadday hulusaan ba tahay dee mar sudus sitadaa hoose ku guda jirtaa wahaakada sidaa ayaynu na'khudu u qaadanaynaa daa'imanba almaqaamu alakbar hooseeyaha weynu maynu qaadanaynaa amaa idaa kaana fi lmasala masalada hadduu ku jira miyaa fardaani aw akthar mukhtalidiin laba faral iyo ka badan oo isku jira axaduhumaa midkood min nooc alawal walaakharna min nooc athaani uu yey baleey sheekhu masalada maanta dhowr faral baa ku kulmay oo midkoodna uu yahay qaybtii hore midna uu yahay qaybta dambe faxfad qayb haddaba haadihi alqaacida qaacidadan qayb marka doonayso masaa'ilka noocaas inaad aslu masalahooda soo saarto qaacidadan qayb faxfad qayb haadihi lqaacida saaxibu raxbiya waa kii lahaa faxfad fa kullu xaafidin imaamu waxqayb qofkii waxqayba wuxuu noqonayaa imaam buu noqonayaaye waayo cilmigu waxaa la yidhaha alcilmu maa fi suduur laa fi suduur cilmigu waa waxa laabta kuugu jira ee maaha waxa sadarka ku qoran marka wax lagu weydiiya haddaad tiraa balaan kitaabkii soo eego dee manfaciisu ha jooga laakiin wuu yaraanayaa waxaa ka wanaagsan inaad laabta ku sidato cilmigaaga gaar ahaan markuu arrinku uu soo taago baabul xisaab xisaabta waa la fahmaayada wax la qaybo ma leh wixii aan qaacidooyin ahayn wax kale waa la fahmaa qaabka macaa qaacidada u shaqaynaysaa la fahmaa xisaabtu qaabka u shaqaynaysa xataa haddaad fahamsan tahay qaacidadii ay ka timee lagu soo saaray adigaa dib u baadi goobi karaa qaacidatun fii macrifati asli lmasala waa qaacido ku saabsan sida loo garanaayo ee loo ogaanayo aslulmasalaha kow iska qabo ida ikhtalada annisbu nisku haddii uu dhex galo oo min nooc alwalah niskii oo noocii hore ah hadduu dhex galo binowci thaani noocii labaad hadduu dhex galo kullihii dhammaantii aw bacdihii ama barkii oo waaxid calaaytiniin haddaynu u keenno noocan dambe oo hulusaankii iyo thuluskii iyo suduskii haddaynu u keenno aynu ku soo darno dhammaantood ama mid qayb ka mid a uun oo niskii iyo aynuna thulusaan baa wada jooga niskii iyo thulus niskii iyo sudus sidaas uga jeedaa kay doontaba ha noqotee la arkaba ee fal mas'alatu min sita unka dhis sita unka wada dhis sidaa u qayb buu ku yidhi oo haddii niskii iyo thulusaan iyo thulus ay wada joogaan intaa qaar ka midi itiniinka iyo talaataha saas ku dhacaaya saasay sitada kusoo baxaysa haddii niska iyo sudusku wada joogaanna itiniinka iyo sitada tadaakhul samaynaya isku jira waa sidaa ida ktalada rubc rubac hadduu galo oo uu dhex galo oo min nawc alawal ah binawci thaani buu dhex galay kullihii dhammaanta o bacdihii falmas'alatu min itnay cashar iyana labiyo toban baa laga dhisaya rubcibaa maanta saddexdaa dambe iyana ama mid ka mida la kulmay ama dhammaantii iyana labiyo tobanun ka dhis haddii xisaabta kugu adagta waa humun haddii uu dhex galo oo noocii koowaad ahay binnooci thaani kullihi aw bacdihi falmasalatu min arbaca washiriin afar iyo labaatan iyana ka dhis wa tawdiixan lihadihi alqaacida caddayn ku saabsan qaacidadan nadriba bacd alamhila bal xoogay tusaale ah aan qaadano ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawj wa akhli um wa um wa cam shaqiiq intaasu ka tegey walada eeg jaanjuska koobaad sawjku wuxuu leeyey nis buu leeyey wuxuu ku yeeshana waa maxay waa leeyey cadami wujuud alfarc alwaaris ma jiro akhi li umkahaana sudus buu leeyey isna wuxuu ku yeeshay licadami wujuud alasli iyo walfarci asal dakara oo waarisa iyo farac waarisa labiya dhadinkii la arkaba ha noqdee baa meesha joogin shuruuddoodii dib ugu noqo hooyana hulus bay qaadatay waxay ku heshay iyana farac waarisna ma joogo walaado walaalo tacadudana ma joogaan waa kuwi odhan jireen soomaalidu hooyo welad weyday oo welad weladkii weyday oo walaalo tacaduday weyday hulus la weecatay hulus bay qaadanaysa halkaa la maraysa waayo camkii shaqiiq ahaana baaqiga ayuu qaayuu qaadanaya waa casabo haddii u soo hadho baaqi laakiin wuxuu ku yidhi lam yabqa lilcami shay camkii waxba uma soo hadhin liannahu casaba de waa casabo wal casabuna yaakudu wuxuu qaataa casabadu albaaqi baaqiguu qaataa de hadday wax soo hadhaan intaasu markaynu sidaa u dhisnay ayaa waxaynu doonaynaa haddaba inaynu isla masalii soo saarno ta'siil baan samaynayaa iska ilaali ta'siil iyo aslulmasala ta'siil iyo aslulmasala labadaas waa inay kuu kala baxsanaadaan marka tacsiilkii baan iminka samaynayaa waxa nin sawjku nis buu leeyay niska maxaa u hooseeyaad laba labadii halkan ii dhig xaggaa midigta inoo dhig sudus maxaa u hooseeyaa sita inoo ageed thulus maxaa u hooseeyaad saddex inoo ageed maxaa inoo yaalla laba lix saddex labada iyo lixda isu eeg tadaahul baa ka dhexeeya ama hadday kulmaanba way nis iyo iyo iyo sudus waxaa la qaadanaya un maxay sita sita inoo soo qaado waaye sitadii iyo haddana saddex ayaa kulmay sitada haddana inoo soo qaado sidaa awgeed labada iyo saddexduba sitaday ku guda jiraan sitaynu soo helna hawshaa aan qabtay baa maxaa la odhanaya waa dhisitaankii aslmasala aan dhisayaa sitadaa aan helana waa aslulmasala halkaa guudkaan soo dhigaya xoolihii lix meelood maa loo qaybinaya lix maxaa u nisa saddex soojka si maxaa u sudusa qori akhliom c maxaa u thulusa laba ummadda si isu gee afar iyo laba lixdii saasay ku dhammaaday camkii markaa wuu iska teg wanulaaxid fii hada almithaal tusaalahan waxaynu ku arkaynaa anna nisba niska wa huwa min nowci alawal noocii hore weeyaane qad ikhtalada inuu dhex galay bisudus sudus inuu dhex galay iyo wa thuluth iyo thulus inuu dhex galay wahumaa iyaguna labadani suduska iyo thuluskuba min nowci haani noocii labaad weeyaane falmasalatu masaladu takuunu min sita ayuunbay ka dhismanaysa kama hiya alqaacida almuqarara siday ku tusinaysa qaacidadii muqararka ahaydeen ku soo siiyey maka wa hada alasl asalkan asl masalaha aynu soo hellay ee sitadaynu soo saarane nataj wa ka soo baxay can darbi itniin fi talaata laba oo lagu dhuftay saddex oo kale ah maqaami kullin hooseeyaha mid kastoo mina sawji iyo wal ummadi kale ah sawjkuna nis buu lahaa maqaamkiisu waa laba hooyana hulus bay lahayda maqaamkeedu waa saddex ayuu ka soo baxay sitada waxaanu ka keennay buu yidhi sheekhu laba lagu dhifto saddex laba lagu dhifto saddexna waa maxay waa sita sitadan meesha hore usii taallana u eeg tamaatul baa ka dhexeeya waa isku mid midun qaado si kalena waxa weeyaan sidii anigu aan u dhisay markii hore oo maxaan idhi waxaan ku idhi laba u eeg lix tadaakul baa ka dhexeeya sitada qaado sita haddana soo qaado saddex u eeg tadaakul baa ka dhexeeya sitada qaado sidaana waad yeeli kartaa maxaa yeelay sitada waa dee waa akbar mutadaakilaad waxaan soo wada galay oo dhan dee iyadaa ugu weyn mm, waxaan soo gudagalay o dhan iyadaa ugu roon oo saddexda iyo labaduba iyaday hoos yimaadeen waayo sida kitaabka haddaad raacana waxa weeyaan laba iyo saddexun isku dhufo waa lix lixna lixdan u eeg midun qaadan ba ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay can sawja waa oom akhaweyn la oom ak shaqiiq intaasu ka tegay sawjadu waxay leedahay rubac waxaana ku heshay waa licadami wujuudi farcul waaris umana sudus bay leedahay waxay ku heshay litacadud alikhwa ikhwadan faraha badan ee meesha joogta awgood ikhwada ee labada ahina waxay leeyihiin hulus waxaana ku heleen licadami wujuudi alasli waalfarci oon meesha jirin akhii shaqiiq ahaana waa baaqi sugi hadduu usoo hadho lilakhi shaqiiq albaaqi liannahu casaba binafsi sidiisi leeg tacsiil samee rubac afar baa u hooseeya halkaa inoo lix baa hooseeya thulus saddex baa hooseeya sitada iyo saddexda ku horeeyo tadaakhul baa ka dhexeeya sitada qaado sita iyo afarna isu eeg sita iyo afar hadday meel ku kulmaanba labiyo toban xoolaa ka dhis sida kitaabka iska raac haddaa doonto waxaad tidhaahdaa afar iyo saddex isku dhufo ilan tabaayun baa ka dhexeeye waa labiyo toban labiyo toban iyo lixda isu eeg tadaakhul baa ka dhexeeye labiyo tobankan qaadanaya oo sitadu dee labiyo tobanka ku guda jirtaa asl masalihii labiyo tobankaasina ka dhisan labiyo toban maxaa rubaca saddex sawjka sawjada sii maxaa u sudusa laba ummada sii maxaa u thulusa afar ikhwada liumkaasii isu geed saddex iyo laba iyo afar maxay isku noqdeen sagaal saddexdaa baaqigaana akhi shaqiiqahaasi nulaaxid fii hada almithaal waxaynu ku arkaynaa ana rubc rubc wahuwa min nawci alawal qad ikhtalada inuu gudagalay bisudus sudus inuu galay oo uu ku biiray iyo wa thulus oo min nawc thaaniya iyuu ku soo biiray falmasala masaladu takuunu waxay noqonaysaa min itnay cashara mid labiyo toban ka dhismata wa haada alaslu asalkan nataja wuxuu ka soo baxay buu ku yidhi sheekhu labiyo tobanka ahi can darbi alarbaca fi halaasa afaran saddex lagu dhuftay oo labiyo tobana wahumaa iyaguna maqaamu kulli waa hooseeyaa mid kastaoo mina sawja iyo walikhwadi laumka ah ruux kalaa geeriyooday wuxuu ka tegey sawjo iyo binto bintulibn ummo af shaqiiqa sawjo waxay leedahay thubun liwujuudi farci alwaaris ayay ku heshay bintaduna waxay leedahay nisbay leedaho fardana waxaana ku heshayana licadami wujuudi lmucasib mucasib aan joogin shuruuddeedii kalena waa u dhammaystiranta waana keli bintalibnaduna sudus bay leedahay maxaa yeelay dee waxay la joogtaa binto ka sarraysoo niskii qaadatay tagminat lthulusain ayay ku qaadanaya ayay ku qaadanaysaa ummadina sudus bay leedahay waa faraloo ayay ku heshay liwujuudu farci waarisna waa ku heshay shardigaa akhi shaqiiq ahaana baaqiga ayuu leeyahy maxaa yeele waa casabatu min thumun sideed baa hooseeya nisna laba sideed iyo iyo laba tadaakul bay samaynayaana sideedda soo qaado sudus iyo sudusna isu eeg sitay sita u hooseeya sitay sitana waa isku mid waa tamaathul sitadun soo qaado waxaa isugu soo baxay oo isku soo hadhay sideed iyo lix sideed iyo lix hadday kulmaan maxaa laga dhisi jiray afar iyo labaatan baa laga dhisi jiray nulaaxid fii hada almithaal buu sheekhu yidhi ana thumun thumunku huwa min nooci alawal weeyaane qad ikhtalada wuxuu dhex galay bisudus sudus buu dhex galay oo min annooc athaaniya falmas'alatu masaladu hadalkii oo kooban takuunu min arbaca washriin buu ka dhisay xasab alqaacidati saabiqa sidaynu soo marnay marka la eego aynu soo dhaafnay qaacidaynu soo marnay wa haada alasl asal kalena taji wuxuu ka soo baxay can darbi nisfi sita in lagu dhuftay niski sita wahuwa halaasa saddex weeyaane fi hamaaniya sideed lagu lagu dhuftay saddexoo sideed lagu dhuftayna waa arbacoo shiriin ow ambase nisfa thamaaniya barkii sideedoo fi sita lagu dhuftay oo afar lagu dhiftay oo niskii tamaaniya ah sita lagu dhifto arbaca ishiriin wadaalika kaasuna wuxuu ku yimi lianna bayna alcadadayni labadan tiro ee sita iyo tamaaniya waxaa ka dhexeeya waa tawaafuqan fi nis niskii oo iska tawaafuqeen niska bimacnaa laba ayay labadooduba wada qaybsameen fi nis maanta maantaytiniin buu la jeedaa waxay iska tawaafuqeen finiso laba labadooduba u wada qaybsameen oo afarna labay uqaybsan lixna afarbay uqaybsan labay uqaybsantaa sideedna laba waa u qaybsantaa fa waxaanu qaadanaynaa nisfa axadihimaa midkood barkii markaynu lix u qaybina laba waa saddex waa nisfa axadihimaa midkood barhkii weeyaan wanadribu waxaanu ku dhufanaynaa fii kaamili taanika kale oo buura ah lix u qayba baan ku idhi laba saddex saddexdii sideed ku dhufo afar iyo labaatan xagga kale kaga kaalaya waxaad tidhaahdaa sideed laba qaybi waa afar afar ku dhufa lix waa sidaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah markii aan ku idhi asl masalu wuxuu ka yimi siddeed iyo lix kulmay oo afar iyo labaatan inooga soo baxeen waxa weeyaan arrinkaasu siddeed iyo lix tawaafuq baa ka dhexeeya tawaafuqa ka dhexeeyana waxa weeyaan tawaafuq binnis labadoodaba siddeedda iyo lixduba tiro labadooduba ay u wada qaybsamaan ayaa la helayaayoo waa laba mar hadduu arrinkaasu sidaa yahay sida loo soo saaray asalmasalo waxa weeyaan waxaanu leenahay إذا توافق العددان نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر midkood wafqigiisaynu qaadananaa ka kale oo buuraabanu ku dhufanana waa sidee lix iyo sideed halkan bannaanka inoogu soo saara halkan inoo soo dhiga lixda iyo sideedu labadooduba tirada ay u wada qaybsameen waa maxay labay u wada qaybsameen oo haddaan lix laba u qaybina baaqi soo hadhi maayo haddaan sideed laba u qaybina baaqi soo hadhi maayo haddaba lix laba u qaybi waxa weeyaan saddex saddexdaasaa la odhanaya waa wafqu sita sita wafqigeedii weeyaan waa fi qismihii lix ka soo baxay saddexdaa qaado waxaad ku dhufanaya fii kaamil aakhir ka kaloo buuraa sideedda ku dhufo afar iyo labaatan asal masalo afar iyo labaatan si kalaan ayuu haddana ah, la yeeli karaa wuxuu ku yidhi sideed u qaybi labadii arbaca arbacahaas waxaan odhanaa waa wafqu thamaaniya waa wafqigii sideed waa khaarij lqisma bimacnaa waxay ka soo baxay weeye sideed markii aan u qaybiyey laba waxay ka soo baxay weye arbacaha qaado sita ku dhufo arbaca ishiriin tii horunbaa lamid tumi marka asal masali saasaa lagu soo saaray xoolihii afar iyo labaatanun dabeetana u qaybidhe afar iyo labaatan maxaa u tuminaa saddex sawjadiisii maxaa u nisa labiyo toban labiyo tobankii bintadiisii maxaa u sudusa afar bintalibnadiisii hooyina sudus bay lehdayana intaan leegsii isku dar saddex labiyo toban shan iyo toban sideedan awgee waa imsa shan iyo toban iyo sideed saddex iyo labaatan saddex iyo labaatanka afar iyo labaatankii ka goob qori baa soo hadhay qorigaana akhi shaqiiq ahaa qaada dheh waaye wadaalika kaasi wuxuu leeyahy sheekhu wuxuu ku yimi lianna bayna cadadayni labada tiro waxaa u dhexeeya lix iyo sideed tawaafuqan fi nis niska iska tawaafuqeenoo labay labadooduba u wada qaybsamaan fa naakuda waxaynu qaadanaynaa nisfa axadihimaa midkood barhkii wa nadriibhu waxaynu ku dhufanaynaa fii kaamil aakhir ka kale oo buuro ah wa halumma jar halumma waxa weeyaa ismu ficil waxaa ku siman mufradka iyo musannaha iyo jamaca mudakarka mu'anaska intaba haluma ayuunbaa la odhanayaa laakiin kolkol waxaa la yar haleeshiiyaa damaa'irta sida halumu iyo halumi oo kale waa la haleeshiiyaa halumada haddii jarkan la raaciyo waa haluma jar la yidhaahdana macnaheedu waxa weeyaan ilaa aakhirihi macnaa ilaa iyo aakhirka sida wad weeye waa haluma jar ilaa aakhirka sida awad intaa markaynu ka soo baxnay ta'siilul masaa'il sida masaa'ilka loo dhiso wuxuu sheekhu raaciyey caleyh raxmatullah tasxiixul masaa'il masaa'ilkii in la jab saaro hadduu jabgalay jabku waa cudur ku yimiye in laga saaro oo laga biiyo aaladda la isticmaalayo ee wax lagu jab saarayo waxaa weeyaan altamaathul altadaakhul altawaafuq altabaayun tamaahul waxaa la yidhaahdaa iyo tadaakhul iyo tawaafuq iyo tamaayunkaba annisba alarbac saamiyada afartaa baa la ydhahdaa waa afar aragtiyood oo tirooyinka la ysugu eego min ajli an natawasal inaynu gaadhno darteed ilaa ilaa ijraa'i tasxiix inaynu samayno jabsaarid lilmasaa'ili masaa'ilka inaynu u samayno jabsaarid budda waxaa lagama maarmaana min macrifati nisba in la garto oo la ogaado nisbada ka dhexaysa bayna alacdaad tirooyinka ka dhexaysa nisbooyinkaas oo alarbaca afarah wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah min ajli an natawasal inaynu gaadhno darteed ilaa ijraa'i tasxiix ee ilaa ficli tasxiix inaynu samayno jabsaarid il masaa'ila u samayno laabud waxaa laga maarmaan ah min macrifati in la ogaado aynu garanno annisba bayna alacdaad nisbada ka dhaxaysa tirooyinka oo afar bayna alacdaad alarbaca afar tiro maaha nisbada ka dhexaysa afarta tiro maaha saas waa khalad ee waxa weeya min macrifati nisba alarbaca bayna alacdaad nisab baana kaga wanaagsanay annisab alarbaca nisbooyinka afarta ah ama nisbada afarta ah ee ka dhexaysa tirooyinka waa aragtiin tirooyinka laysu eegaayo iyadoo laysugu eegaayo tirooyinka bitamaathul tadaakhul tawaafuq tabaayun wahiya nisabkaa arbacada ahay ee tirooyinka ka dhexeeya atamaathul weeye tadaakhul weeye tawaafuq weeye tabaayun weeye tamaathul waxa weeyaan waxaa lagu leeyahy labadan tiro isu eeg maxaa ka dhexeeya way isu eegyihin baa la leeyay waa sax halkaa inoo dhig mid ahaantood labadan tiro isu eeg tadaakhul baa ka dhexeeya way isku guda jiraan ka weyn qaado halkaa inoo dhig tawaafuq waxaanu leenahay isri u wada qaybsamaa jira labadoodaba tawaafuq baa ka dhexeeyo waxay labadooduba u wada qaybsamaan ayaa jira waxay labadooduba u wada qaybsamaan ayaa jira isri baa jira isri uu weyni qaasim almushtarak alacdam baa la yidhahdaa ayaa jira tabaayun wax alla wax u wada qaybsamaaba ay u wada qaybsamaan iyagu ma jiro wax iyagu ay u wada qaybsamaan ma jiro waxba kama dhexeeyo tabaayin baa la way kala duwan fa ina alwarasa dadka warasada ahi ida inqasamat calayhim hadday u qaybsanto sihaamuhum sihaamtooda hadday u qaybsanto qismatan saxaaxa qayb saxaaxa hadday u qaybsanto bilaa kasrin oon jab ku jirin fa huwa almadluub dee waa saynu rabno ee la doonayo wuxuu sheekhu caleyh raxmatullah dadka warasada ah cid waliba qorigaa ay heshay hadduu cad ru-uuskooda u qaybsamo oo aanay jabka gelin waa sida loo baahan yahy waay oo waa laba in laba ruuxoo afar qori bay heleen dee afartoodii qori midba labu qaatay lix bay heleen dee midba saddex buu qaatay sideed bay heleen midba afar buu qaatay labada ruux tusaale ahaan de waa saynu doonana hadalba uma baahna buui walaa xaajata baahi uma qabnan linadari inaynu isu eegno bayna sihaamihim qorigoo qoryahoodaa iyo wacad ru'uusihim iyo tirada madaxyadooda inaynu isu eegno oo la ydhaahdo ha laysu fiiriyo uma baahnin hadduu arrinku sidaayi sidoo kale uma baahnin walaa ilaa darbi cadi ru'uus cadur'uuskii inaynu isku garaacno fii bacdihaa barhba barhka kale aynu isku garaacnona cadur'uuskii isku dhufannana uma baahnin waxaasoo dhan waa inoo iman doonaan xagga dambaad ku fahmi uma baahnin cid cillee kullu daak kullu daalika waxaasoo dhami tadwiilun waa dheerayn bilaa daa'il aan manfaca ku jirin wax manfaco ku jiraa ma jiro wa tadyiicun lilwaqti waa waqti lumin bilaa faa'iidaa wa tarku daalika arrinkaa in la yskaga tago muraaxatun linafsi nafta ayuu raaxa u yahay wa kasbun lilwaqti waa waqti aad kasbanayso oo aada macaashaysana weeyaan wuxuu leeyahy sheekhu jasaa allahu khayra haddii sihaamtii ru'uustii si dhib yar ugu qaybsantay qismo saxeexa baahay uma qabno inaynu sihaamta iyo ru-uusta isu eegno sidoo kale baahi uma qabno inaynu cadad ru-uuska fi bacdiha barhba barkii kale ku garaacno anu isku dhufanno uma baahnin iyana sababtuna waxa weeyaan kullu dalika tadwiil dhammaan arrinkaasoo dhan tadwiil buu noqonaya mar haddii marka horeba arrinkuba uu iska hagaagsan yahay de inaynu bad kale isku sii faruurnaa waa waxa weeyaan waqti luminu bilaa daa'il wax manfaco ku jiraana ma jiro watadyiicu lilwaqti bilaa faa'iida wey wa tarku dalika raaxatu linafsi naftu raaxaba uy maxaad ka dhibiba nafta ya anigoo bannaan arkayba maxaa babaci saaraaya waaye wa kasbun lilwaqti waqti aad kasbanayso waad macaashisana weeyaan waqtiga ha iska lumin markaa waqtiga ha iska lumin amaa idaa lam tanqasim haddii aanay u qaybsamin miyaa assihaamu sihaamtu calaa cadi ru'uus tirada madaxyada haddii aanay u qaybsamin oo sihaamtiina waaba saddex tusaale ahaan dadkii qaybsanayay madaxyadooduna waaba shan oo kale walam tattafiq manay waafaqin cadu ru'uuskina maca alfuruudi wa sihaam furuuddiiyo sihaamtiina may tawaafuqin oo wax iska tawaafuqeen ma jirto walam tattafiq manay tawaafuqin oo may waafaqin cadadu ru'uusi tiradii madaxyadu macal furuudi furuuddii iyo wasihaan iyo qoryihii ay qaadanayeen furuuddu de waa qoryihii uun qof waliba faralkiisa dee waa qorigaa uu helay waxa uu ku soo helay faralkiisii weeye falaa budda waxaa laga maarmaanaa min tasxiixi masala hadduu arrinku sidaa yahay in masaladii la tasxiixiyo wuxuu sheekhu leeyahay sihaamtii hadday ru'uustii u qaybsami weydo oo ru'uustii aanay tawaafuqin jusnaba aanay ka tawaafuqin maca wa sihaam faralkii iyo sihaamtii ay dadkanu heleen waxaa loo baahanyay laabudda min tasxiixi almas'ala masalada in la tasxiixiyo ayaa loo baahanyay tacriifu tasxiix tacriifka uu leeyahay haddaba tasxiixu atasxiixu luqatan tasxiixu luqad ahaan isaalatu suqmi waa cudurbiinta cudurkii iyo jiradiioo la biiyo weeyaano la suuliyo la tirtiro luqad ahaankaasaa la ydhahdaa wastilaaxan erey bixin ahaana markaynu cilmi faraa'idka joogno taxsiilu waa keenid la keenaayo aqali cadadin tirada ugu yar ee yakhruju uu ka baxayo minhu isagaba tirada ah nasiibu kulli waarisin nasiibka iyo dheefta uu leeyahay qof kastoo waarisi biduun kasri jab la uu ku helaayo wuxuu leeyahy sheekhu tasxiix haddaad doonayso markaynu masaladii dhisnay aynu qof walba wixii uu lahaa siinay sihaamtu haddii ay u qaybsanto ru-uustii wanaagsan hadday u qaybsami weydo waa in jabsaar lagu sameeyaa oo jabkii laga biiyaa way u qaybsami weydaasu waa dhib meeshii nagu soo korodhay xanuunkaa yimi waa in la suuliyaa sida loo suulinayaana waxaa la isticmaalayaa aaladaha aynu soo dhaafnay nisabka afarta ah oo ah saamiyada afarta ah baynu isticmaalana waayo waxaanu leenahay dabeetana kow ka u horeeyanu isticmaalano tacriifu tamaathul tamaathulka ayaynu qeexanaa bal wuxuu yahay waa maxay tamaasul ila waxaan markaan wax shabsaarana waxaan isticmaalanaa atamaasul tadaakhul tawaafuq tabaayun arrimahaasaynu isticmaalanaa watamaahulu tamaasulku luqatan luuqad ahaan atashaabuh waa isu eekaansho fi suurati washakli xagga muuqaalka iyo qaabkaba isaga eegyihiin shakligu waa asuura alhay-a iyo almandaru suuraduna waa ashakli shakli weeyaan suuraduna marka waa cadfu tabsiirun waa laba ereyo isku macnaha altashaabuh fi suura waashakli suurada iyo qaabka ayay isaga eegiyiin waistilaaxan erey bixin ahaanna waxaa la yidhaahdaa tasaawi lacdaad tirooyinka oo iska leekaada iskaga dhigma filqiima xagga qiimaha isaga dhigma tirooyinka oo isaga dhigma filqiima baxaysu meel laa yasiidu axaduhumaa midkood aanu ka badnayn calal aakhara ka kale aanu ka badnayn waa sidee waa saddex oo saddex oo kale la joogta talaata maca talaata masale lagu siiyey oo fariida ah ayaa waxaa ku kulmay thuluska iyo thuluthaan oo kale tusaale ahaan thulukaa iyo thulusaankaa labadaba hooseeyahoodu waa saddex iyo saddex saddex iyo saddex ilaansilmasali baa dhisaya ay ku socdaay waxaa la leeyahay isu eego nisabka afartaa isugu eeg nisab alarbaca isugu eeg tadaahul baa ka dhexeeya mise tawaafuq mise tabaayun talo maxaa ka dhexeeya tamaathul baa ka dhexeeyaad markaa leedahay mar haddii uu tamaasul ka dhexeeyana midkoodun qaado waidaa tamaathala cadadaani uktufiya biaxadihima midkood ma la qaata shan iyo shan oo kale toddoba iyo toddoba oo kale wahaakada saasoo kale weeyaan tacriifu tadaakhul watadaakhulu tadaakhulu luqatan luqad ahaan mushtaqun waxaa laga soo jeexday min adukhuul baa laga keenay dad ulkhuruuj bixitaanka lidkiisii ah waa luuqad ahaan wastilaaxan erebixin ahaan kaasaa innakana quseeye waxa weeyaan an yanqasima waa inuu u qaybsamo alcadad alakbaru tirada weyni calaa cadad alasqar tirada yar waa inuu qaybsanto qismatan saxeexa qayb saxeexa waa inuu qaybsanto baxaysu meel ama goor laa yabqa aanu usoo hadhin liqismati qaybtii baaqin baaqi aanu ka soo hadhin sida arbaca maca thamaniya sita maca thamaniyata cashar tisca maca saba wa fa inanaa innaku idaa qasamnaa haddaynuu qaybinaa axaduhumaa midkood cala alaakhari ka kale laa yabqaa baaqin baaqi soo hadhi maayo bala yakhruju waxaa soo baxaya cadad usxaah wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah tadaakhulku waxa weeyaan waa in labada tiro ee tusaale ahaan lagu siiyo ka weyni ka yar marka loo qaybiyo waa inuu u qaybsamaa qismo saxeexa wax baaqiina waa inaanu ka soo hadhin bale tiro saafi wayna soo baxdo waa intaa waxaa lagu garanaya tadaakhulka sidaa weeye in labadan tiro tadaakhul ka dhexeeyo si kalena waa lagu garan karaa inaad tirada yar tirada weyn ka jarto ama mar ha ahaato ama laba ama saddex iyo ka badan bee waa inaad ka riftood ka googoyso hadduu eber soo baxo labadaa tiro tadaakhul baa ka dhexeeya maalan afar iyo sideed buu ku siiyey kitaab inuu tadaakhul ka dhexeeyo maxaan ku garan karaa keebaa weyn sideed sideed u qaybi afar laba mid wax baaqiya soo hadhay maya si saxaaxaba ugu qaybsantay idan mar haddii tiradii weyneyd ti yarayd markii loo qaybiye ee u qaybsantay labadaa tira tadaakhul baa ka dhexeeya maxaa kaloon ku garan karaa inuu tadaakhul ka dhexeeyo wismadaa mooyaane darxi baan ku garanaya waan ka goynaya teebaa yar arbaca sideedda ka go sideed afar ka jar afar baa soo hadhay afartii haddana afar ka sii go eber baa soo hadhay soo may dhammaan waa calaamad lagu garan karo oo kale waayo lix iyo sideed iyo toban inuu tadaakhul yenkana maxaan ku garanaya sideed iyo tobankii lixu qaybi waa imsa saddex weeye idan tadaahul baa ka dhexeeya